بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية مسألada labaad oo ka mid ah الباب الثاني في بياaن حكم الjاar والمجrوur maسألada labaad waxay ku saabsan tahay jaaru majruurka xukunkiisa in la caddeeyo baعda المacriفة والنkرة aljaaru wاlmajruur haddii uu dhaco bacda almacrifa xukunkiisa in la caddeeyo iyo haddii uu dhaco bacda annakira in xukunkiisa la caddeeyo akharahaa mu'alifku can اluulaa midii hore oo aan hadda soo marnay ayuu ka dib dhigay masaladii hadda aan soo marnay oo koobaad liannahaa maxaa yeelay midaan dambe bimansilati اljuz'i min alkulli waxay ka dhigan tahay midaani inay jus tahay middii horena inay kulli tahay ayay ka dhigan tahay ilaan haddii ay dhacdo bacda almacrifa iyo wannakira haddii ay dhacdo laftigeedu waxay u baahan tahay tacalluq ay u baahan tahay haddana waxaan ka soo hadalnay jaaru majruurka mutacallaqiisa xukmu ljaari wاlmajruur jaaru majruurka xukunkiisa idaa waqaca bacda almacrifa haddii uu macrifo dabadeed dhaco wa bacda nakira nakiro dabadeed haddii uu dhaco maca atamaxudi wa gayrihi nakiradaas iyo macrifadaas oo mutamaxid ah iyo nakirada iyo macrifada oo mutamaxid aan ahayn xukmu اljumla alkhabariya jumlada khabariga ayuu ku xugun yahay jumlada khabariga ahna waxaan dhahnay haddii ay dhacdo bacda nakiratin maxda waa sifo bacda macrifatin maxda haddii ay dhacdana waa xaal bacda nakiratin hayri maxda ama bacda macrifatin hayri maxdana yajuusu fiiha alwajhaan jar majruurkana waa sidoo kale haddii uu dhaco bacda nakira waa nacti bacda macrifana waa xaal bacda nakiratin hayri maxda ama bacda macrifatin hayri maxdana yajuusu fiihi alamraan xukmu اljumlaةi اlkhabariya jumlada khabariga ayuu ku xugun yahay jumladii almashruudati bishuruudi اlmutaqadima shuruuddii aan soo marnay loo shardinaayey jumlada khabariga ahna waxaan u soo sheegnay laba shardi oo ah alatii lam yadlubha alcaamilu luzuuma wayasixu اlistiqnaaءu canha haddana shardigii meeshuu yaallaa fahuwa ay اljaaru wاlmajruuru jaaru majruurka sifaة waa sifo fii naxwi qowlika ayuu sifo ku yahay ra'aytu طaa'iran calىa gusnin waxaan arkay shimbir geed laantiis kor saaran طaa'iran waa nakira maxda calىa gusnin jaaru majruurkaasi wuxuu dhacay nakiro maxda'a dabadeed oo طaa'iran ah facalىa haadaa waa nacti oo طaa'irkaasuu nacti u yahay liannahu ay calaa qusnin waqaca wuxuu dhacay bacda nakiratin maxda nakiradaas oo ah wa huwa taayir wa huwa jaaru majruurkii xaalun waa xaal fii naxwi qowlihi tacaala xikaayatan can qaaruun allah isagoo qaaruun ka warramaa fakharaja calىa qowmihi fii ziinatihi fakharaja wuu baxay ninkii qaaruun ahaa calaa qowmihi tolkiisa ayuu ku soo baxay qoomkiisii meel ay joogaan buu ku soo baxay buu u soo muuqday fii ziinatihi xaal uu ziinadiisa ku sugan yahay asagoo quruxdiisa ay u dhammaystiran tahay fa fii ziinatihi fii mowdici alxaal jaaru majruurkaas fii ziinatihi awaa la xaalaynaa oo xaggee laga xaalaynaa kharaja faacilkeeda oo ah huwa fakharaja wuu soo baxay fii ziinatihi xaal uu ziinadiisa ku sugan yahay ay mutasayinan xaal uu yahay mid isqurxiyey calىa tafsiiri اlmacnaa haddii xagga macnaha la fasiro la yidhaahdo fii ziinatihi ay mutasayinan buu ka dhigan yahay wa kaa'inan fii ziinatihi xaal uu yahay mid ku sugan ziinadiisa calىa tafsiiri اlicraab haddii icraabka xaggiisa laga fiiriyo fakharaja calىa qowmihi fii ziinatihi ay kaa'inan fii ziinatihi isagoo ziinadiis ku sugan liannahu ay fii ziinatihi waqaca wuxuu dhacay bacda macrifatin maxda wa huwa damiiru اlmustatir waa damiirka kuwa suran fii fakharaja damaa'irtuna macaariftay ka mid tahay bal acraf asita wa huwa jaaru majruurkii muxtamilun lahumaa labadooda wuu ixtimaalaa labadee ay alwasfiyati waalxaaliyati wasfi inuu noqdo iyo xaal inuu noqdo waa ixtimaalaa bacda hayri اlmaxdi hadduu dhaco nakiro hayru maxdo ah ama macrifo hayru maxdo ah bacda hayri اlmaxdi minhumaa oo min annakirati wاlmacrifa nakiro iyo macrifo hayru maxdo ah dabadood hadduu dhaco wuxuu ixtimaalaa inuu xaal yahay waxa kale uu ixtimaalaa inuu yahay nacti wadalika fii naxwi yucjibuni الzahru fii akmaamihi waxaan la dhacsanahay oo aan ka helaa ubaxa marka uu ku jiro weelkiisa fii akmaamihi marka waa jaaru majhuur wuxuuna dhacay bacda الzahri oo ah macrifo oo kayru maxdo ah ilan asha ku jirtahay waa ashii jinsiyada ahayd wa fii naxwi haadaa hamarun yaanicun haadaa kani hamarun waa miro yaanicun bislaaday hamarkaasoo calaa aqsaanihi oo laamihiisa weli aan laga soo qurin haddaa doontana haadaa hamarun yaanicun calaa aqsaanihi xaal u ahaaday wadalika arrinkaasna wuxuu ku dhacay liأnna الzahra fi اlmihaali اlأwal mucarafaة biali اljinsiyati waxaa lagu tacriifay ashii jinsiyada ahayd fahuwa qariib min الnakira nakiradu ka ag dhow yahay wa qowluka hamarun fi اlmihaali الثaanي mawصuufun waxaa lagu sifeeyey biyaanicun fahuwa qariib min almacrifa macrifadu ka og dhow yahay yaanicun oo nactigii koobaad ayuu helay wuxuu marka ka soo ag dhowaaday shuyuucii faraha badnaa baa ka baxay wuxuu ka soo ag dhowaaday macrifadii marka waa nakirahee hayru maxdaa kii horena waa macrifo hayru maxdaa mid kasta oo jaaro majruurkaasa ah, fii akmaamihina laba wajiha ku bannaan calaa aqsaanihina laba wajiha ku bannaan fayajuuzu fii kulli min aljaari wاlmajruuri mid kastoo jaaru majruurka fi lmihaalayn waxaa ku bannaan an yakuuna sifatan inuu noqdo an yakuuna xaalan wاlakmaamuna jamcu kimmin bikasri اlkaafi wa huwa wicaaءu طalci waa ubaxa weelka uu ku dhex jiro wاlaqsaanu jamcu qusnin bidami اlgayni qusn ayaa aqsaan lagu jamciyey almas'alaة الثaaliثة masalada saddexaad fii bayaani mutacalaqi اljaari wاlmajruur almaxduuf fii hadihi اlmawaadic masalada saddexaad waxay ku saabsan tahay jaaru majruurka mutacalaqiisa maxduufka ah mawaadicda hadda aan soo marnay fii bayaani mutacalaqi اljaari wاlmajruur jaaru majruurka mutacalaqiisa in la caddeeyo mutacalaqi almaxduufi ee la xadfay fii hadi اlmawaadic iclam ogow annahu mataa waqaca aljaaru wاlmajruuru jaaru majruurku hadduu noqdo sifatan sifo limawsuufin ow silatan hadduu noqdo limawsuulin ow khabaran uu noqdo limukhbarin canhu ow xaalan lidii xaalin tacallaqa aljaaru wاlmajruuru jaaru majruurku bimaxduufin wujuuban wuxuu ku tacalluqaa mid la xadfay wujuubanna loo xadfay taqdiiruhu taqdiirkiisuna kaa'inun uu yahay liأnna alasla maxaa yeele asalku fi الsifati wاlxaali wاlkhabari alifraad kaa'inun ama mustaqirun ama haabitun iyo wixii la mid ayaa loo soo qadaraa jaaru majruurku hadduu dhaco khabar ama silo silada ka reeb ayada ilan silada kaa'inuun ma noqon karee haddii jaaru majruurku uu noqdo khabar ama sifo ama xaal kaa'inun ayaad u soo qadaree lianna alasla fi sifati wاlxaali wاlkhabri alifraad marka wasilati muusan dhihin ilan siladu ma noqon karto mufrad ma noqon karto waa inay jumlo noqoto haddii aad doontana istaqara waa u soo ow taqdiiruhu ama taqdiirkiisu istaqara waaye liأnna alasla fi اlcamali lilafcaal maxaa yeelay camalfalka asal ahaan waxaa iskale afcaasha istaqarana de waa ficil istaqara haddaa u qadartana waxaa ka fiirine jaaru majruurkan meesha yaalla waxa ku camalfalaahi waa shaygan maxduufkaa shaygan maxduufkaah markaa haddiiba uu camalfalaa camalfalkana afcaasha iska leh marka waa inuu ficil noqdo dhankaasa ka fiirine kaa'inun ama mustaqirun markaa usoo qadarayna qadareen waxaa ka fiirine inuu khabar yahay ama inuu xaal yahay ama inuu sifo yahay kuwaasna waxaa asal u ah alifraad xataa hadday jumlo noqdaanna waxaa lagu soo awilaa mufrad lianna alasla fi اlcamali waxaa iskale lilafcaal wayacduduhu waxaana xoojinaya istaqara in lasoo qadaro alitifaaqu in laysku waafaqay calayhi cala istaqara fi silati siladii almushaari ilayhi lagu ishaaray biqowlihi istaqara xoog badan uu leeyahay sababtu waxay tahay meelo waxaa jira istaqara in laga dhigo maahan kaainun aan laga dhigi karin oo ah silada saas daraaddeed marka ficilku waa ka xoog badan yahay kaainun iyo wixii la mid ah ويcdد الاtiفاaq عalayhi fi silaةi siladii almushaar ilayh lagu ishaaray bqowli إla اlwaaqica sila midka silada dhacay maahan midka silada noqday fayatacayanu fiihi asaga waxaa ku caynoobaa silada taqdiiru istaqara istaqara in loo soo qadaro itifaaqan waana laisku waafaqsan yahay saas daraaddeed marka istaqara way ka xog badan tahay kaa'in sababtaa meeshii lagama maarmo istaqara meeshaan oo kale kaa'inuna ma imaan karto lianna silata maxaa yeelay siladii laa takuunu ilaa jumlatan waxaan jumlo ahayn ma noqon karto oo kaa'inun haddii laga dhigana kaa'inun haddii waa mufrad wاlwaصfu waصfiga oo kaa'inun ah maca marfuucihi marfuuciisa isagoo uu la jiro marfuuce damiirka asaga ku asturan ilen waa isim faacile almustatiri fiihi asaga ku asturan mufradun xukman xugun ahaan waa mufrad muxuu leeyahay xukman hadda xaqiiq ahaan mufrad ma aha ilan shay kalaa la jira saas daraaddeed zaydun qaa'imun haddaa tidhaahdo jumladaasi waxay ka dhigan tahay inay ka dhisan tahay ama kalaamkaasi inuu ka dhisan yahay laba shay ee la dhihi maayo saddex shay buu ka dhisan yahay qaa'imun baa damiir ku jiraa damiirka ku jiraana wuu saddexaynah oo saddex shay bay ka dhigan yihin la dhihi maayo sababtoo ah qaa'im iyo damiirka ku jiraahay mufrad bay ka taagan yihiin waqad taqadama waxaana soo maray mihaalu sifati wاlxaal fii qowlihi ra'aytu طaa'iran calىa qusnin wakharaja calىa qowmihi fii ziinatihi halkaasaan ku soo marnay jaaru majruurkii oo sifo noqonaa iyo isagoo xaal noqonaa waxayna ku tacalluqayaan hadduu xaal yahay kaa'inan hadduu sifa yahaana ama kaa'inun ama kaa'inan ama kaa'inin ile mawsuufay ku xihan tahay wa mihaalu اlkhabari khabarka mihaalkiisu wuxuu yahay alxamdu lilah alxamdu waa mubtada jaaru majruurkaana wuxuu ku tacalluqaa kaa'inun ama istaqara labada kii aad doonto wa mihaalu silati walahu man fi الsamaawaati wاlardi walahu allah waxaa u sugnaaday man ay اladii kii fi الsamaawaati ku sugnaaday walardi ku sugnaaday man waa ismu mawsuul mabniyu calى الsukuuni fii maxali rafcin mubtada fi samaawaati jaaru majruurkaasna wuxuu ku tacalluqaa istaqara oo siladii ah walahu allah waxaa u sugnaaday man ay ladii kii istaqara ku sugnaaday fi الsamaawaati wاlard laakiin aayaddan baa waxay ugu filnayd khabarka iyo silada labadaba walahu man fi الsamaawaati man fi الsamaawaati ayada siladiiso kuma uusan dhigin walahu mantaana khabar ay u noqon lahayd waman ay aladii kii istaqara fi samaawaati lahu ay kaa'inu lahu labadaba miaalba tana ugu filnayd wa yusama aljaaru wاlmajruuru jaaru majruurka fii haadihi اlmawaadic mawaadicdan hadduu dhaco alarbacati ee afarta ah afartee sifa hadduu noqdo sila hadduu noqdo khabar hadduu noqdo xaal hadduu noqdo bidarfi اlmustaqari waxaa loo yaqaanaa darafka lagu sugan yahay dhexdiisa almustaqari fiihi saasaa laga wadaa marka bidarfi اlmustaqari waa la iska soo gaabiyey bidarfi اlmustaqari fiihi darafka asaga dhexdiisa lagu sugan yahay jaaru majruurka laftigiisa darafaa la yidhaahdaa darafka caadiga ah iyo jaaru majruurka oo dhan duruufa la ysku yidhaahdaa bifatxi اlqaafi oo isim mafcuul ah listiqraari damiiri fiih maxaa yeele damiirkiibaa isaga dhexdiisa ku sugan bacda xadfi caamilihi caamilkiisa marka la xadfay ka bacdi alxamdu lilaahi jaaru majruurkaas waxa ku camalfalaa ama meesha uu ku tacalluqaahi kaa'inun soo ma aha ama istaqara soo ma aha soona ma xadfana istaqaradaasi waa ficil faacilkeediina soo kuma sii asurna ama kaa'inun hadduu yahay waa isim faacil isim faacilna yacmalu camala ficlihi faacilkiisiisu kuma asturnaa haddaba ficilkii iyo faacilkiisii ama isimkii faacil iyo faacilkiisii ma la isla wada xadfay mase waxbaa laga soo reebtay mayee faacilka oo ah damiirka ku asturan waa la soo reebaa waxa la xadfaahay marka waa ficilkii keligiis ama wasfigii keligiis oo marfuuciisu uusan la soconin see la yeelaa marka damiirkii damiirkii faacilka ahay marka asaga la xadfo intuu ka soo tago ayuu jaaru majruurkan ku asturan yahay marka haddaba lilaahidan meesha taallo oo jaaru majruurka ah damiir baa ku asturane la soco meeshii asagu uu ku tacalluqayo damiirkiisii baa asaga ku asturan listiqraari damiiri fii bacda xadfi caamilihi caamilkiisa marka la xadfay ka bacdi wa fii kayrihaa mawaadicdan kayrkeedna bidarfi laqwi darafkii laqwigahaa baa lagu magacaabaa liilqaa'i damiiri fii maxaa yeele damiirka isagoo ku jiray waa laga ilqeeyey haddii tusaale ahaan uu ku tacalluqo eh, ficil caadi ah marartu bizaydin oo kale tusaalahaan haddii uu noqdo waa la ilqeeyey waxaa loola jeeda damiir kuma asturna isaga limaada hadda meeshii uu ku tacalluqayaa meesha taalla idan haddii uu silo dhaco ama sifo uu dhaco ama xaal uu dhaco ama khabar uu dhaco waxaa xadfani waa ficilka ama wasfiga keligiis damiirkiina uu ka soo wareega wuxuuna u soo wareega jaarumajruurkan ama darafkan waxyaabaha tusina waxaa ka mid ah nin shaacira wuxuu yidhi alaa yaa nakhlata min daati cirqin calayki waraxmat اllaahi salaamu alaa yaa nakhlatan min daati cirqin calayki waraxmat اllaahi salaamu asalaamudan waa mubtada mu'ahar ah calaykidaanna waa khabar muqadam ah waraxmatullaahidaanina way cadfan tahay oo xaggee ku cadfan tahay marka assalaamudaa dambe ma lagu cadfi karaa maya liأnna almacطuufa calayhi laa yataأharu can macطuufihi assalaamuda dambe laguma cadfi karo ilan wuu dambeeyaahe macduuf calayhuna inuu horreeyaa laga rabaa waraxmat ullaahidan xaggay ku cadfan tahay waxay ku cadfan tahay asalaamudani waa mubtada calaykina waa khabar muqadam ah meesha calaykidan ay ku tacalluqeena waa kaa'inun kaa'inun taasoo maxduufo ah laakiin damiirkeedii intuu ka soo tegey buu wuxuu ku dhex jira calaykidan marka waraxmatullahi waxay ku cadfan tahay calaykidan damiirka ku asturan ayay ku cadfan tahay asalaamudaa laguma cadfi karo meel kaloo lagu cadfan hadda meesha ma taalo wallahu aclam halkaas ku